qaala shafara aqimu balyawmi suduura matayrikum fainii ilaa qowmin siwakum lam yaruun bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wbihi nastaciinu cala umuuri dunya waddiin wsali allahuma cala nabiyina wamowlaana muxamedin sala allahu alayh wasalam waa cashirkeennii lixaad iyo kitaabkeennii laamiyat lcarab lishanfara watashrabu asari lqadal kudru bacdamaa sarat qaaraban axnaa'uha tasalsaluu hamamto wahamat waabtadarnaa waasdalad washamaara minii faaridun mutamahilu fawallaytu canha wahya takbu licaqrihi adamiimu min safri lqabaa'iri nuzalu twafayna min shatah ilayhi fadamahaa kamadaa ma adwada alasari mimanhalu facabat kishaashan thuma marat kaanahaa maca suuxi ragbun minhu xataata mujfilu walaafun waja lardi cinda iftiraashiha biahdaatun bihi sanasiinu quxalu wacdilu manxuudan kaana fusuusahu kicaabun taxaha laacibun faahya muhalu fain tabtais bishanfara umu qaasdalin lama qtaabadad bishanfara qaablu atwalu tariidu jinaayatin tayasaarna laxmahu caqiiraatuhu liayiha xuuma awalu tanamu idaa maannaa mayaqdaa cuyuunahaa cuyuunuhaa xitaataan ilaa makruuhin taqalqaluu wayilfuuhumu minmaa tazaluu tacuuduhu ciyaadaan ka xuma ridci aw hiya athqalu idaa waradat asdartuhaa thuma inahaa tathubu fataati mintu xaytu wamincalu فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا على ريقة أحفى ولا تنعل فإني لمولى الصبر أجتاب بزه على مثل قبل السمع والحازم أنعل وأعدم أحيانا وأغنى وإنما ينال الغناد البعدات المتبذل falaa jaazicun min khaallatin muhtakashifuun walaa maarixun taxta alghinaa takhayalu waa yahay wafaaa wafaa'at baadiratin wa kulluhaa calaa nakadin mimaa yukaatiimu mujfilu wa tashrabu asaari ilqada alkudru bacdama sarat qaaraban axnaa'uhaa taa tasalsalu waa beydka soddon iyo lixaad wey wa way cabbi asaarii hambadayda ayay cabbi alqaaa dhabada ama caadileefta bahasha la yidhaahdo qadadii ama caadileeftii alkudru ee madoobayd bacdamaa sarad markay soo guuraysay oy soo socotay wakhti dheer kabacdi wey qaraban xaalay tahay guul ooman axnaa'uhaa dhinacyadeeda tatashalsalu xaal ay tahay mid dhabinaysa mid dhabanaysa ay tahay oy baallaha balbalbalbabababababababa ay kaga siinaysa marka ay hamamtu waan hamiyey wahamata iyaduna way doonta wabtadarnaa markaasaan degdegnay wa asdalat markaasay raalicisay baallaheedii bay raalicisay wa shammara waa xanjeertay minii xaggayga qaaridun mid hormaraya qaaridkaasoo mutamahilu weliba kaadsanaya fa wallaytu waan jeedsaday canhaa cani alkhata canhaa can ilqada qadadii ama caadleeftii ama dhabaddii xaggeedii baan ka jeedsaday walxaal baan jeedsaday hiya iyadu takbu takbu ay yacnihii maxaanku dhahaa ii sheeg ay foorarinayso ama ay huwinayso ama ay dhacayso licaqrihi caqri albi'ri ceelka yacnihii darkiisii ay markaa dhacaysa yubaashiruhu yubaashiru waxay la baashiraysaa hu caqriga ama darka waxay la baashiraysaa ama yubaashiru wuxuu baashirayaa hu caqrigu wuxuu baashirayaa oo la kulmayaa minhaa min alqada dhibadda xaggeeda wuxuu kala kulmayaa duquunun lafgadheedyo iyo waxawsalu iyo gulgulo iyo doobayaal buu kala kulmayaa markayada wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo eh, shanfaraha wa tashrabu as'aari buu leeyay horta wuxuu leey aniga bahashi baa tartannay tartan dheer markaan tartannay kabacdina tartankii baan ka badiyey buu leeya waan ka orad badnahay xitaa shimbirtaas waan ka dheerayaa buu leeyay ima gaadhi karto shimbirtii buu tilmaamo wuxuu yidhi waa dhabad dhabadda waxay u badan tahay inay tahay nooc idaa bukurida ka yaryar ama kabtanwiillah dadka qaar baa dhaha waa fiin fiin ma ah juglayna ma ah laakiin waa noocaas asaga oo waxaa la yidhaahdaa qurqursii bay tidhaahdaa odayga idaha ugallis ugallis ugallis mida tidhaahda wey way kuuskuusan taho saddex saddex ukumood bay dhashaa wayna xoog badan tahay kureka naxisna waa la yidhaahdaa galabta intay saa u kacdo oy cir kaa gasho iyadoo fara badan bay sidaa hal baal ugu hoobataa markaase baalka kale ku hoobataa marka dadka kureka naxis qaar baa u yaqaana qaar baa qurqursi u yaqaana qaar baa waxa weeye maaragtay magacyo kale u yaqaan meelaha qaarna waxaaba la yidhiba waaba laga dhaqdaaba marka waxaa waa shimbir aad u duusha duulimaadkeedana cirka intay ku sariirto intaas u kilo halkanoo kale intay ka duusho baa laga yaabaa ilaa iyo maxaan ku dhahaa ii sheeg meel toddobaatan kilomitir jirta inay ka cabto marka gul ooman markuu leeyahayna qaraban markuu leeyahay qarabka waxaa la yidhaahdaa shaloo kale markuu geelu hoosa hoosabax ahaa daraadoo kalena la soo gediyey oo caawa berri aroortii ragga ceelalyadaha ay xalay guureeyeen oy darkiiyo ceelkiina sii maaxiyeen darkiina sii hagaajiyeen oy bahashu isku toosan tahay geelu caawa ceelka qarkiisuu fadhiisanaya hal meela habeenka hal neefa kama raamsanayo oo hal xabo dhinac kale uma jeedsanayso xagga ceelka u jeedsanaya wuu urinaya ceelku urinaya habeenkaa guul ooman bale waa habeenka geelu isku maskaxda iyo isku meel u jeedsada markaa idahu guul oman baa la yidhahda wiilka habeenkaa dhasha waxaa la yidhahdaa guul baa loo bixiyaa guul guul oman buu gelu yahay horta hore ayuu geelu dhacaya markaasaa wiilka gudaha ku jira iyo wiilka dhexda iyo wiilka kora baa heesta isla qabanaya allow marka marka ugu horse geela kaminta la waraabinayo waa la dedejiyaa hayaya hayaya hayaya baa la yidhaha hayay gawsaa isku qabtaan marka wuxuu leeyahay casarkii markuu geelu aroortii udow geela marka ugu horeysa uu biyaha dhuunjiyo si fiican kamaynta hore biyaha u bogto biyaha calow ah oo dhooba ah uu cabo ayaa hashu faruur dhabanaysa markaasay gadaal u baxaysaa ma dhargin hadda ogow uu yar fadhiisanaya saylalaxada duhurkii markay ku dhufato baa la kicinayaa markaasaa waxaweye hala loo kicinayaa habalow ligayey heesaha marka waa lagu kala gedisan yahay qolaba sibay u heystaa laakiin anagu maxaan u hees jirnay hallow baarey markaanka abaxoy markaanka abaxoy bilaaw afliyo oo yaanbir lagu sarine yaanbir lagu sarinay oomba khayl cunin oomba sari karinay oomba sari karinay ule markaasay biyaha dhirig ka sansan saa u gujiyo kelida meesha u dambaysto saa uga gujinaya markaasay si fiican biyaha uga dhig kala fidaysaa marka idaa allah adoo dee xalay xero guul ahaa oo shalay oo dhanna hoosubax ahaa oo xalay xero guul ahaa oo maanta odhan geela horayey oo geeli dhacay oo la yar fadhiisiiyey oo qaanjeerta kugu taalo laba qaydoo xunxun oo sakaraada qaba oo gaawihii qaba wada oo maraqii wada oo budhkii wada oo wax walboo dhan wada oo gandaalkii wada oo raran adiga dhan wada raranta oo qalihii wada oo gaawihii wada oo dhakalkii wada wixii wada ayaa geelii oo markuu cabo adoo caano badhaxa cabbay baa lagu le waryaa maqlaysaa geela waddada ka du hasha xilligaasoo kale habeenkii ushuma karta xataa waa wabax caawo dhan waxay iska rabtaa wax alla mas hadday arta way ruugaysaa waa webax markaaso kale maka dhib badana lagu qaad buu dhihi jiray kudkugel nimaan dhaqin baa dhihaya dhib baan arkay nimaan dhaqin baa dhib sheeganaya marka waxa weeye aniya bahashu waan tartannaa watashrabu way cabi buuhi as'aari lqadal kuduru bacdamaa sarad qaaraban axnaa wataa tasalsalu marka waxa weeye bahashu waa bahal boorle oo iyada dhanba madow wey kabacdi wuxuu ihi waxaan arkay buu ihi ceelkii markaasaa u fiiriyeyba yacnihii licaqrihi caqri lbi'ri ceelka darkiisii ayay halka xawsada maarta markay biyihii cabbaysay darka afka la gashay xawsadiiyo gulgulihii iyo lafgadheed halkan ay ku leeday waxba ceelka iska dhex dhigatay buui waa balaayo saasay iska dhex gashay buhi ayadana watashrabu way cabaysaa asaarii hambadaydii iyo biyahan cabbayen ka dhargabay cabbaysaa alqadaa dhabadii ama cadleftii caada leeftay kuduri ee madowga badnayd bacdamaa sarat markay soo dhaqaaqday ee soo guuraysay oo soo orada kabacdi qaraban xaalay tahay mid guul ooman axnaa'uhaa garbabaheed iyo dhinacyadeedana iyo waxa weeye daafeeduna tatasalsalu ay shanqadhayaanoo waxaa ka baxaya buuhi balbalbal baa ka baxayso wayba shanqadhaysaa way dhabanaysaa hamamtu waan doonay bui wahamatayaduna way doontay wabtadarnaa markaasaan tartarnay waa asdalad markaasay raaricisay way sii daysay garbaheedii washamara waaxan jeertay midna xaggayga isagaa isku jeeda hadda washamara waaxan jeertay midna xaggayga qaarad anigaba orad baan isnayriyey buui waan isnayriyeen nay baan idhi buui tawdhe mutamahilu qaaradkaasoo haddana mutamahilu kaadsanay xogaa baan yar ordaa buui waan yar cirbiya markaasaan haddana tar haddana xogaa baan ku yar dara rucle ruclaan ku dayaa fawallaytu waan jeedsaday canhaa xaggeeda waa maaskaga baxay buui horteed baan cabbay buui waan dhammaystay anigu waan bogtay buui fawallaytu canha can alqada darkii iyo biyihii ceelkiiba waan oga tegay buui intaan ka dhargay si fiicantaan u cabbay baan ka tegay buui walxaal baan ka tegay hiya iyadu takbu licaqrihi ceelka yacnihii dushiisa ama darka dushiisa ay madaxa forforinayso dhacayso kolba waxa weeye maxaan ku dhahaa ishag ay biyaha juluq juluq juluq ka siinayso yubaashiru yubaashiru wuxuu la baashirayaa hu caqrigii waa dhabadkiiy wuxuu la baashirayaa cafwan ama yubaashiru wuxuu la kulmayaa hu caqrigu wuxuu la kulmayaa wey oo la mubaasharayaa oo yacnihii la keliyeysanayaa ama lamac noqonaya minha min alqada qadada xaggeeda waxyaaluhu kala kulmaye kala baashiraya waxaa ka mida duqunun waxawsalu duqunun waxawsalu duqunun waa lafgadheed lafgadheed waa halkee laftan dee garhku iskule iyo waxawsalu gulgulo markaa dooba markay biyaha cabtay xoogaa yar qurqursa bay baal doobaasaa usiideen mm, soo kuusi iyo lafgareed labadaaba waa kala kulmayaabu kuleey markaasay darkiibaba xoogaa khariiriba waa bahal waalan kaana waqaha xujratayhi wa xawlahu adamiimu min safri lqabaili nuzalu tawaafayna min shata ilayhi fadamaha kama dama adwada lasariimi manhalu facabad khishaashan uma marat kaanaha maca subxi ragmoonmen waxadaata mujfil kaanna waqaha aan qayladeeda markaad fiirisid xujratayhi xujratay alcaqri darka labadiisa dhinacay qayliyaysay yoomaysa ay buuqaysa buui sida col oo kale iyo wa xawlahu xawla alcaqri ay buuqayso kaannaha waxaad moodaa buuhi qayladeeda markaad fiirisid adaamimu jamaacooyin baad moodaa jamaacooyinkaasoo min safri alqabaa'ili qabiilada kuwoodii safri jira isaga yimid kuwaasoo nuzalu meesha soo degay tawaafayna weliba soo jamcayn soo jamcayn meesha tawaafayna soo kulmayn wey tawaafayna meesha isku haleeleenoo ku soo kulmeenoo isku soo gaadheen wey tawaafayna isku soo gaadheen wey min shatta meelo kala gedisan xaal ay min jihatin shataa jihooyin kala gedisan ayagoo kayimid meesha isku soo gaadheen buui ilayhi ilal caqri darkan iyo biyaha iyo ceelkaana isugu yimaadeen buui fadamma waxaa kulmiyey haa yacnihii bahashaa la yidhahda hee fadamma waxaa kulmiyey manhalu haa yacnihii bahasha jamaacooyinka jamaacooyinka oo fa damma ay jamcisay haa jamaacooyinka manhalu makaanu aroor kamaa sida damma ay u jamciso adwaada al asaariimi yacnihii kadinnada geelooda geela kadinnadiisa siday makaanu aroorka iyo ceelasha u kulmiyaan baad mooddaa buuhi jamaacooyin meesha ugu soo kulmay oo kaleetaad mooddaa buuhi bahashan qadada ah facabat markaasay dhuunjisay qurqurisay hishaashan xaalay tahay mid degdegaysa uma marat markaasay dhaqaaqday bui waxaad moodaa maca subxi subaxa micigiisa xaalay tahay ragbun safaray baad moodaa iyo rerey iyo safaro oo min uxaadata qabiilka uxaada la yidhahdo xaggiisa ka ada waa qabiil min alyaman yaman ah kuwaasoo mujfilu yacni maarata guuraya waa qabtaay celiyaa war tigarara war nidigta celiya war maxaa dhacay war wiilkii yaraa aaway war waa laga tegay karbaashka qobtalka saara waxaan baad moodaa meesha waxaa ka yeedha majin baa xoolaa ku xaraynaya hibe wuxuu leeyahay bahasha waqaa waqaa waa weerarka horta la yidhaha asalahaan galaa aroorta maartay dagaalka galaa gooja caddamaa weliga ma joogtay ma nooleed xilligiisi <laughs> ya <laughs> ya maalin jimcaha annagu khudbada isu diyaarinayno maktabaddan fadhinaa ya un baanu ka war hellay dagaalka gala ya kama raacin wixii ka dhacay ka dhacay gooja cadde goojacadda ma garanaysaa wuxuu yidhi waxaad mooddaa qaylada iyo waxa ka yeedhi xujratay xujratay alcaqri waxawla xawla alcaqri adaamiimu baad mooddaa min safri alqabaa'ili nuzalu waxaad moodaa wuhi qabiilooyinka yacnihii safri jiro dhan meeshan inay isku ballansadeen meel a baad mooddaa gabayo gabayo ma taqaanaan waa meesha safaradu alaabta meel walbo laga soo qado ay keenaan yaa makoo kaleeta markaa iyadaa wey xaajigan yaroo wata xaajiga waxaa warmaad markaasay meeshaa ku soo kulmeen min jihatin shata waxaad moodaa buui kolonkooda markaad fiirisid kadinada geela siday kalalka iyo ceelasha u kulmayaanoo kaleeta usoo kulmeen buui marka waa xislada waa laguu soo gaaraya fa kishaashan uma marad kaanahaa maca subxi ragman min uxadata mujfilu kaana waxaad moodaa waqaahaa qayladeeda markaad fiirisid xujratay xujratay alcaqri ay qayliayso iyo waxawlahu xawla alcaqri adamiim baad moodaa jamaacooyin baad moodaa jamaacooyinkaasoo min safri lqabaa'ili qabaaisha kuwoodii safri jireen xaggooda iskaga yimid nusali oo meesha soo degay baad moodaa wal adamiima waxaa la yidhaha jamcu yani maaragta wahuwa alqowmu yandamu bacduhum ilaa bacdin fi safar baa la yidhahda tawaafayna jamaacooyinkaasoo tawaafayna kulmeen min shataa min jihadin shataa kasoo kulmeen ilayhi ilaalcaaqri ceelkan iyo biyahan iyo dhijaantana markaa kusoo kulmay fadama waxaa kulmiyey haa manhalu makaan aroor ayaa kulmiyey yaniiyo makaan aroor waa aalad wey aalatlsmi wey manhalu makaanu aroor ayaa kulmiyey kamaa sida damma uu u jamciye weeye adwaad alashaariimi manhalu makaanu aroorkusu u jamciyo oo kaleeto geela geelina maanta goormu aroorayaa geelini axadda geel anaguna axadda geelina axadda haye isku kalbaana marka wiil reebadaas warsanaysa ma nabadba waa nabad xageed qolamaa tahay reer hebel xageed ka soo guurteen meel hebla haye ma halkanaad soo degteen haa imise qoys baa tihin intaasoo qoys haye kalka geelina waa goorma waa berri mooyeen saada dambe mooyaan saakuun ma saakuun baa ahaa annagana saakuun weeye kalka annagu ceelkaan isku arki doonaa eh? ceelkaan isku arki doonaa waad ballamaysaa facabad markaasay dhuunjisay hishaashan xaalay tahay mid degdegaysa uma marad markaasay dhaqaaqday kaannahaa waxaad mooddaa maca subxi subxi miciisa xaalay tahay ragbun ragbun baad mooddaa ragbun safarray baad mooddaa iyo rerey iyo socotaad mooddaa min uxaadata min qabiilati uxaada qabiilka la yidhahdo ka mida waa qabiilatu min alyaman kuwaasoo mujfiluu guurayaad mooddaa qaylada ka baxaysa waxaa ka baxaysa wey way dhabanaysa markaa intaa wuxuu kaga soo gudbay baashii qadada ahayd sinyarowgiina shalay waa inagii soo marna markaa yada haddana wuxuu ka sheekayn doonaa jirhkiisuu ka sheekayn doonaa jirhkiisa walifu wajha alardi cinda iftiraashiha biahdaatum bihi sanasiin qaxalu waacdilu manxuudan kaana fuzuuzahu kicabun daxa kicabun daxaha laacibun faya mutalu fain tabtais bishanfara umu kastalin lama اktabadad bishanfara qabla atwalu waalafu yanihi waalafu mid udu mid badan ayaanahay yacnihi mid u duma ayaanahay wajha alardi dhulka ayaan u duma cinda iftiraashihaa goglashada agteeda mid u dumid badan ayaanahay ama iskaga dumaa yacnihi maaragtay wajha alardi dhulka caadigaha iyo ciidda biahda'a bidahrin dhabar ayaan la qaabilaa wey oon u duma dhabarkaasoo ahda'a xasillooni badan dhabarkaasoo tumbiihi ay kor u qaaddo ama ay qaaddo sanaasiinu lafo ayaa qaada lafahaasoo quxalu ayaga dhanba waxaa weeye maaragtay hee qallalay oo weydoobay oo sakaraada oo dhuudhuubtay markaa yadaha wey wa acdilu waan barkadaa maxaad barkataa saacidan dhudhun ayaan dhunkada ayaan barkadaa dhudhunkaasoo manxuudan la feentay asaga dhanba dhuubtay ka'annahu waxaad mooddaa markaad fiirisid dhudhunka aan barkanayo fusuusahu kala goosgoosyaalkiisa iyo xubnihiisa iyo jiqilka iyo ka laalaabo markaad fiirisid kicaabun kicaabun waxaad mooddaa maxay kicaabun caratuur baad mooddaa caratuur carratuurkaasoo daxaaha uu goglay ama uu fidiyey laacibun ilmihii yaraayee ku ciyaaraya xilliga galabtiga fahaya ayaduna muthalu waa mid yacnihii taagtaagan wey mid taagtaagan weyeoo lafahu way soo taagtaagan yihiinoo wayba ku mudmudayaan wey labadan bayd wuxuu ku sheegayaa wuxuu leeyahay anigu horta furaashna ma haysto gogolna ma haysto markay hurda i qabato meel alla meeshaan soo gaadho dhagax ha ahaato qorya ha ahaato abeese ha taallo meel alla meeshaan soo gaadho unbaan istuuraa sidoo kaleeto aniga furaashna kor ima hayo sariirna kor ima haysee dhabarkayga ayaan dhulka dhigtaa oon furaash ka dhigtaa dhabarkaa markaad aragtid waxa haya eed u fiirsatidna lafo ayaga dhanbaa weydoobay oo quxal ah oo sakaraadaasaa kor ugu haya buu leey sidoo kaleeto waxaan barkadaa oon dhegta dhigtaa barkin ma haystee yaa warbarkan dhurwaa iyo wax barkan waraaba wax muraadsada iyo geed iyo wax iyo caws iyo sidoo kale waa acdilu manxuudan saacidan dhudhunkayga iyo gacanteeduman barkadaabu manxuudan lafeetood moodi buu idhi in hilibkii intii laga qaaday iyo diirkii lafe keliya lagu soo reebay markaad fiirsid bui kala goosgoosyaalkayga iyo meelaha xubnaha ka kala gogo'an yihiin kicaabun baad moodaa bui caratuur caratuurka waa ilmaha yar farganka wuxuu ku ciyaaraade fargan garan maysaane halkaabaad saa u tuuraysaa markaasaad halkaana saa u tuuri markaasaa halkaasaad baal saala geel baad saa u tixi asna saala geel bisaa usoo tixi xabad boqora buu leeyahay markaasaa taa dhahaysaa dhag dhag baad siinaysaa saddex markaad ridid saddexdbaad taabkaa taqaanaan dee taabka ree sama taqaan bateriga bateriga ma garanaysaan intay saa loo tano rarag kolba intaanad soo guran maysid boqorkaad dhag ku siinaysaa saddex xabaad ka dhacday soo maaha saa u marinaysaa saa intaad u farda maal candhuufaad saa ugu tufaysaa markaasaad shafka dhulka u dhigi dhag saddex xaboo saala ah baysaa u tuuri saaladii baad soo guran waad isu tirsanaysaan midkiinii saalada intuu riday badsaday adiga waxaa lagaa rabaa labaatan xabbaa kuu safrayd asna maxaa u safnayd labaatan xabo labaatankiisii xabo intuu ka riday iyo labaatanka intuu ka riday aad kala tirsanaysaan adiga hadduu toban kaa riday adiguna aad shan iyo toban ka riday midkinee badiyey asaga kicaab baa la yidhahdaa marka garan ayaan ree tallaayo talla kicaabun baad mooddaa yacnii kuuskuusyaala ayaad mooddaa iyo tuur daxaahaa uu goglay laacibun mid ciyaaraya fahiya iyada ayaa mutalu kaba sii taagtaaganba markaad fiirsidba waxaa kaloo jirta ciyaalka yararka marka ay e, meelaha qoyan ay kuskusaan bay buuryada gelyaanoo way ku kaakaajaan saas ukuusi meel buu ka dilin uku kaaji saasoo <laughs> dundumada hoosteedii soo garan maysaan waa aragtiyo waxaasoo dhan buu sheegaya markaa iyadaawe inaa waxaan baadiya lagu sharxiyaa waalafu waan u dumaa wejha ardi dhulka dushiisa ayaan u dumaa cinda iftiraashiha gogolashada iyo seexashada agteeda bidahrin dhabar baan la aadaa ahda'a oo xasilooni badan buu ku yidhi tumbiihi ay koru hayso oy koru u qaadaysaa sanaasiinu lafa quxalu oo marka ayaga dhanba qaaxoobay quxalu qaaxoobay iska dheg lafa qaaxoobay qaaxo wa waan barkadaa manxuudan saacidan baan barkadaa manxuudan la feentay kaannahu waxaad moodaa busuusahu kala goysgoysyaalkiisa kicaabun baad moodaa kicaabun tuurtuuryaala carre tuurtuuryaala ayaad mooddaa carre la tuurtuuray daxaahaa u weli kicaabkaasoo daxaa u goglay haa iyada daxaa haa waxaa goglay hee laacibun kii ciyaarayay kuraygii ciyaarayay ayaa goglay fahiya iyaduna markaad fahya iyaduna muhalu wayba kasii taagtaagan tahay markaad fiirisid wayba soo taagtaagan ma mid soo taagtaagan wey faintabtais bishan farau muqastalin lama ktabatat bishan fara qabla atwalu faintabtais haddaad baasaysatay buu ku yidhi bishanfara shanfara haddaad baasaysatay mufaaraqata shanfara bimufaaraqati shanfara shanfaro maqnaanshihiisa haddaad baasaysatay umu qastalin xarbada iyo dagaalka hooyadii iyo iyo waaqada dagaalka iyo iska horimaadka iyo yoomu zaxfiga uu ka maqan yahay haddaad baasaysatay lammaa la wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye hee hee lakhtibaatuhaa kamashadeeda haa bishanfara biwujuudi shanfara shanfare joogitaankiisa markaa la kanto oo waxa weeye lagu farxo hee qablu horaan hadda ka hor ayaa adwalu dheerar badan buu ku yidhi intuu dagaal ka qayb galay baa dheerar badane iska daa buu ku yidhi waxba ha ka walbahaarine beydkan wuxuu leeyahay dagaalka maalin maalin baan ka maqnaadaa shaqo kale anoo meelo kale ka soo qabanaya ayaa meeshaan dagaalka ka geli lahaa baan dagaalka ka maqnaadaa kabacdi raggii baa calaacaloo waxay dhahaan ninka shanfaraha maanta belaha ku dhacday dagaalka ma maxaa ku dhac war shanfaro u algubya maxaa kugu dhacay war maxaa dagaalka u iman weyda tallo talla maxaa dagaalka noogaga baxday marka wuxuu ku maalintaa keliya yayna ku qaadin maalintaa keliya ma ahee niyo war baan kuu sheegayaabu ku haddaad maalintaa keliya baasaysatay in badan baad jeclaysatay buu ku yidhi maalintaa ka hor oon dagaal ka qayb galoon weliba rag laayey oon baabah ka dhigay oon cagta bariyey ninku sacluug buu ahay dadkay meel u geli jireen fain tabtays haddaad baasaysatay bishanfara bimufaaraqati shanfara shanfara ka maqnaanshihiisa ummu qasdalin dagaalka iyo boodhka maalintiisa uu ka maqan boodhka maalinta boodhka la yidhahda maalinta dagaalka boodhka saa u kaci faraska qoobkiisa umu kastalin xarbada hooyadeedna waa la yidhahdaa kastal haddaad maqashid umu kastal waaba dagaalkaba gebigiisa waa dagaal wey lama ktabadadla wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye lakhtibaatuhaa jeclaanshaheeda iyo kamashadeeda aad kabatay jeclaatay ee tamanisay biwujuudi shanfara shanfara joogitaankiisa qablo horaan ayaa adwalu dheerar badan taasaa fara badan buu ku yidhi in badan baan dagaalka gale maxaad maanta kali ilayaa iyo cudurdaar buu kule maanta kaliya miskiinyo ka bax waxaas tariduu jinaayatin tayasaarna laxmaaha caqiiraatuhu liayiha xuuma awalu tanaamu idaa maa naama yaqdaa cuyuunuha xitaatan ilaa makruuhin tataqalqalu wa ilfu humuumin maa tasaalu tacuuduhu ciyaadan ka xuma ribci aw hiya athqalu jah haye haye dariidu jinaayaatin wey allah shafara kaana wuxuu ahaaday shanfara dariidu jinaayaatin dembiyaalo mid loo xaydhsanaya ayuu ahaaday kaana huwa shanfara wey shanfaraad ka qadar wey huwa shanfara shanfara ninka la yidhaahdo waa bishima weynihii oradka ee dadka layn jiray reer bani asdiye ee reer bani salaamaan baa ka dhigay ee carabka jaahiligaha ah toddobaatan sano ka hor nabiga noola dariiju jinaayaatin bu jinaayaad mid loo caydhsaday oo loo caydhsanay loo eryanaya wey jinaayaadkaasoo tayaasarna qaybsaday laxmaw hilibkiisa caqiidatuhu naftiisa liayihaa teeda xumma loo qadaray awalu marka koowaad tanaamu way seexan buu idhi jinaayaadkii idaa maannama markuu seexdo yaqdaa way soo toosi yaqdaa xaalay soo jeedo cuyuunahaa indhaheedu jinaayaadka indhihiisu ay soo jeedaan xithaatan xaal ay tahay mid u degdegaysa ilaa makruuhihi makruuhi shanfara tataqalqalu xaalay tahay mid rabta inay gemawarto ninka la yidhaahdo shanfara oy cagta cagta u saartoy gebigiisa afgan u tuurtay adduunka dhaafiso wa shanfara shanfara ninka la yidhahdo ilfu humuumin murugyaalo mid la dhashay oo saaxiib laa oo ollog la'a wey ollog baa la yidhahdaa ilfu humuumin murugyaalo iyo walbaharyaalo mid ollog laa wey maa tazaalu ka zuuli mayso tacuudu inay soo booqanayso hu shanfara ciyaadan soo booqasho iran bacda irin wey mar walba cagta cagta u saar wey aw amase hiya iyadu atqhaa cafwan ka xumi ribci ka xumi ribci ka mili xumi ribci qandha e, e, e, afarayda sideeda oo kaleeto mid u soo booqanaysa wey aw amase hiya iyadu humuumtaasi athqalu waabay ka culus tahay hee xumi ribciga yacni waabay ka culus tahayba waa afaray qandhe qandheedka wayba ka culustahay markaa iyadahaw idaa waladat asdartuha uma inahaa tatuubu fatati min tuxaytin wa min calu idaa waladat markaidaa waladat markay soo aroorto oy asaga dhanba ku soo xaadirto humuumtaasi markay ku soo aroorto ku soo xaadirto asdartu waan fuliyaa buuhi haa iyada uma intaa dabada inahaa iyadu tatuubu way soo laaban fata'tii way ka iman yacnii min fata'tii way iiga iman min tuxaytin hoosyarayda iyo wa min calun xagga sare labadaba way iiga iman buuri labadaba way iiga iman buuri afartaa bayd way isleeyihiin wuxuu ku sharxayaa horta wuxuu le ninka shanfara la yidhaahdo waxaa loo caydhsanaya kuu sheegi horta dembiyuu galay sidoo kaleeto tayaasarna laxmuhu qabiillaha shiray buu ku leeyahay markaasay dhaheen buuhi shanfare idinku qoortiisa markaan dillo madaxaad leedihin annaguna lugta annaguna gacanta intaasoo qabiil buu dhagar ka galay moogtahay marka wuxuu hi naftiisii midkoodii marka ugu horeeya ka takhallusi lahaa ayayba ku qori tuurteenba way qaybsadeenba habeenkii markuu yar seexdana in yarba yar seexdaan laakiin ugow buu kuleesaan u uma seexdaane ayagoo afar saxana ay gaadayaan sidaasoo kaleeto mar walba waxay u degdegayaan dhibaatadayda inay afweynta igu dhuftaan oo idilaan tatakhalqalu bay rabaan buu sidoo kaleeto habeen iyo maalin way soo booqon istarays baaba idilay buu leeyahay naftaa iga baxday shanqadhi iyo in lay qabanayaan moodaya aniga dhan hoog halaag baan ku jiraa buu leey waxaa jira marka layidhaha xumur rabci wax layidhaha jirto afarey qandheed baa la laba saaco baad xanuunsan haddana waad yar roonaan waad yar hiraan hiri cabaar markaad joogtaba kambil ciyaalka yararkay u badanta markaa yadaw qandhaafareed buu qabaayo qandho waalan buu qabaa waa dhiigga infection ku jira wey wayba murugadan baaba iga sii buu kuleha qandhada ayadaa waabaan iska roonaan lahaa taas markay soo aroorta buu ihi waan iska celiyaa waxbaan naftayda gabay iyo balaya isku maaweeliyaa haddana way igu soo laaban meel walba kor iyo hoosba way igaga iman buley markaasaan wareeri aniga dhambarkaasaan isku buuqi bule markaayadaw faclam ogow ana shanfaran shanfaran ninka la yidhaahdo dariidu jinaayaatin dembiyaalo mid loo caydhsanaya weeye tayaasarna way qaybsadeen oo way ku qori tuurteen oo way ku khamaareen laxmow hilibkiisa wahiyaaha caqiiratuhu naftiisana naftiisana yacnihii waa mid ay ah, caqiiratuhu naftiisana liayihaa janaayaadkaas lama yaqaana weeye xumma awalu midda ugu horraysa loo qadarayna ayadana waxa weeye caqiiratuhu naftiisa ayay ku tayaasarna caqiiratu weyn naftiisa ayay ku khamaareen siday hilibkiisaba ugu khamaareen oo wuxuu ku yidhi tayaasarna laxmahu caqiiratuhu ka bedel caqiiratuhu naftiisa ayay ku qamar janaayaadkaasi ku khamaareen liayihaa liayihaa midoodii xuma loo qadaray ee ku guulaysan lahayd awalu marka koowaadba ka takhalluslahad tanaamu way seexadaa jinaayaadkaasi idaa maa goortii naama uu seexdo yaqdaa laakiin wayba iska soo jeedaa cuyuunaha indhaheedu way iska soo jeedaanba yaqdaa cuyuunaha indhaha laakiin way u kala haysaa mar walba way daba taagantaha wey xitaatan xaalay degdegaysa jinaayaadkaasi ilaa makruuhi dhibaatayntiisa shanfara tatakhalqaloo xaalay doonta inay kambil ka siisa kambil kambil kambil bakasin kambil kow weeye kambishu wa ilfu wa shanfara ilfu humuumin wey maa tasaalu ka zuuli maysa tacuudu inay soo booqonayso shanfara ciyaadan soo booqasho ka xumi ribci ka mili xumi ribci oo kaleeto aw amase yacnihii afarey qandheedkoo kaleeto weeye sidiisa inay usoo booqanaysaa qandhadu saacad bay kaa tegi saacad waa imaan laba saacaw amase hiya iyadoo ahqalu waaba mid markaa waxa weye maaragtay kaba sii culays badan markaa iyada idaa waradat markay soo aroortay ku soo ururto ee asaga dhanba fooda geliso ay u timaadda hee humuumtaasi eh, markay igu soo aroortay iskugu kay timaado asdartu waan iska fulin ha iyada uma intaadaba inaha iyadu tatuuba way soo laaban fataatii way iiga iman min tuxaytin waa taxta oo la tashiiriye wey hoos yaray iyo wamincalu iyo korba iyo koryarayba waa igaga iman buri kor iyo hoosba waa tii igaga timaada hada wabilahi towfiiq wasali allaahuma calaa nabiyina wamawlaana muxamed sala allahu alayhi wasalam halkaa inoo jooga hadda